fiqhi iyo garasho iyo cilmi leeyahay rawaahu muslim ina duula salaati rajul khatiibkii oo salaada dheereeya wa qisara khudbati khudbadana gaabiya minatun lifiqi min fiqi inuu fiqi iyo cilmi leeyo diinta fahamsan yahay oo arrimuhu siday u kala miisaan badayn u tixgelinayay daliil u tahay marka xadiidkani waxa uu dhiirigelinayaa adaabta jumcadana ka mida ah arrin la gudban khatiibkana ah in khudbadda uu gaabiyo salaadana ka yaro dheereeyo marka la leeyahy salaada ha la dheereeyo waa heer aan mashaqo ku keenaynin bulshada iyo dadka jumcada tukanaya waa inaanay mashaqo ku keenin dheerayntaas waaya khayrul kalaami maa qalla wadalla wey hadal waxa ugu fiican maqsuudka inta muujisa aan dheerayna qoladan had iyo jeer dadka la hadla iclaamka iyadaa waxay yidhahdaan qofka bani aadamkaa maskaxdiisu shan iyo toban mirar bay soo jeedaa bay yidhahdaan maskaxda caadiga ahay iqbaal waxa ay leedahay oo ay soo jeedaa khamsata cashara daqiiqa sidaa daraaddeed baa wararka iyo ay ku saleeyaan wixii barnaamijyaa ah ee maaragtay caam ee dadkao dhan loo wada gudbinayo shan iyo toban mirir ibn mascuud waxa uu lahaa radia allaahu canhu xadit innaasa maa ramaquuka biabsaarihim ummadda u jeedi hadal iyo khudbad inta ay ku soo eegayaan ee ishoodu aanay kaa jeedsanin ee waxa aad leedahay ay si fiican ula socdaan sidaa darteed baa dadku ay kala mustawo yihiin qofka yar qofka caamada ah qofka mutacalimka ah qofka jaamiciga ah ee musaqafka ah ee waxaad sheegaysa intiisa badan garanaya qof waliba miisaan buu leeyahay waa laga yaabaa qof xiisadiisu inay shan iyo toban mirir noqoto qaar nusa saaco qaar saaco qaarkoodna laba saacadood waxa weeyaan dadka in lagula hadlo mustawahooda waxaa markaa halkaa aad ka arkaysaa in ay wanaagsantahay labada khudbadoodba inaanay shan iyo toban mirir meelaha ah isku dhaafin ta hore sideeda iyo toddobao toddoba ah marka fariintii oo lasoo koobay oo muhiima ah, oo maaragtay isugu jirta wacdi iyo waano iyo dhiirigelin alla xusuusin qalbigii oo la kiciyo dabeedna wixii la dareemayo loo dhiibo qofka intaasaa muhiima ah laakiin sida khudabada qaarkood ay sameeyaan dadkii in lagu wado lagu wado kadibna ay caajisaan ay tukan kari waayaanba salaadii dhibkeeday leedahay runtii qofku waa inuu la socdaa dadka uu maaragtay khudbadda u akhriyayo iyo jawigooda iyo sida u qaabilsan xadiidkaa saxiixa ay saasuu tilmaamayaa astaanta qofka khatiibka ah cilmigiisa iyo fiqigiisa inaan khudbadda dheerayn wa can ummi hishaam binti xaarisa بn النعmaan raضي الله anهuma raضي الله عanهa qاalat ma أخadtu kamaan qaadanin bay tidhi qaaf wاlqur'aan الmajiid suuradda ah إilaa عalى lisaani rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam nebiga carabkiisa un baan ka qaatay ilaa min lisaani rasuuli الlah nebiga carabkiisaan suuraddaa ka bartoon ka qaatay yaqra'uhaa waa akhriyayay kula jumucatin cala almimbar mimbarka dushiisu jumco walba ku akhriyayay idaa khaaba annaasa marka uu dadka u khudbadaynayo rawaahu muslim marka khudbadii in qur'aan lagu akriyayo oo weliba suuraddaa qaas lagu akriyayo marka uu maaragtay khatiibku inuu wax ka soo qaato ay tahay ayaa xadiidkani u maaragtay tusinaya suuraddana dee kolka aada eegto waxa ay koobsatay qofkii bani aadamka ahaayo inta uu ifka joogo lagu baraarujinayo arrinkiisu inaanu sudan ahayn manaa bilaa macno inaan xaaladiisu ahayn laakiin muraaqab raadaarkii ilaahay inuu hayo qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo marka uu halkan kasii gudbo oo camalkiisii lasoo bandhigayo mar qariinkii shaydaankii uu hadlayo mar qariinkii malagu uu hadlayo oo mar ilaahay go-aankii u dhiibayo jannadii iyo naartii iyo waxaasoo dhan manaa arrin weyn bay ka hadlaysaa suuraddu waxa aynu ka faa'idaysanay khudbadda e, e, in aanu ka madhnaanin qur'aanka kariimka ahi qur-aanka kariimka inaanu ka madhnaan saa daraaddeed baa culimada qaarkood ay waajib ka dhigeen in khudbadaha ay ku jiraan aayaad qur-aan ah wacdi aan lahayn waxyi lahayn wacdi ma noqdo waxyiga shayga subka iidaama dhadhankiiyo macaanka u yeelaa mar hadduu wacdi yahay waxa weeye inuu qur-aan iyo xadiid yeesho waxyaabaha dadka la xusuusinaya ee markaa lagu baraarujinayaa bay ka mid tahay dikru lmowti waalbacthi waaljaza si qalbiga uu u liilyamo وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi mن تكلمa يوم الجuمعة maalinta جuمcada qofka hadla walimaamu yakhdubu iyadoo imaamku khudbadda u akhriyayo fa huwa ka mahali alximaar qofkaasi dameer oo kale uu la mid yahay dameerkaasoo yaxmilu ahaara kutuba xambaarsan waaladii yaquulu lahu ansit qofka aamus ku odhanaya kii duryamo ee hadlay ka odhanaya ansit war naga aamus laysat lahu jumuca kaasina jumco male rawaahu axmedu biisnaadin laa ba'sa bihi sanad aan balaayo lahayn ayaa maaragtay oo shawaahid leh waaya wa huwa yufasiru waxa uu fasirayaa kani xadiida abi hurayrata fi saxiixayni marfuucan xadiidka abi hureyre marfuuc ah idaa qulta lisaaxibik markaad saaxiibkaaga ku ag fadhiya ku tidhaahdo qofkii jumcada u fadhiyayow ansid aamus kolkaad ku tidhaahdo yowma aljumuca maalinkii jumcada qofkii ku tidha war aamus walimaamu yakhtub iyadoo imaamkiina khudbadda uu wado faqad laqawta bilaa macno iyo laqwi ayaad ku dhacday maad garanin waxaad halkan u joogtay qof ka dhacsan baad noqday marka ajri mar hilay waaya adaabtii jumcada weeye adaabtii jumcada dadka dhagaystayaasha ahi markuu khatiibku uu khudbadda akhriyayo ay ku fadhiyayaan meesha ayay tahay tani inaanu qofku hadlin ka hadlana aan loo jawaabin asalkeedaba qofka hadlaa wuxuu suuq helaa wax la wada markuu arko waxaa la nin hadlay nin aamusaa biiyey hadduu qof kula hadloo aada saasuunu eegtood ka sii jeesato uu haddana hadlo uu hadlo marka dambe dee inuu idhaahdo kani wuu dhegalaaya waxaanu leenahayba ma maqlayo iska aamusaa laga yaabo waxaynu ka faa'idaysanay hadalku inuu xaraan yahay oo aanu xalaal ahayn khudbadda dhexdeeda waaya weliba kaa macal muranka aamusta iyo baabka la xidhiidha waa xaalada khudbada wey marka uu qofku khudbada ku jiroon wey markaanu khudbadaynaynin imaamku ka hor iyo kadib iyo dhexdeeda iyo ma ahaba marka ay ka faa'idaysanayaan hataa labada khudbadood dhexdooda markuu imaamku aamusan yahay dee maaragtay kuma jirto ila walimaamu yakhdub xaalada jumlada xaalada ah ayay maaragtay ka faa'idaysanayaan ila waxaa la idhaahdaa alxaalu qaydun licaamilih wa wasfun lisaaxibih oo caamilka ayuu qayd u yahay warta waxaani lagwiu noqonayaa marka hadalka ku dhex jira hadal hadal ma dheera way isku dhacayaan labadii hadal dabeedna jumlooyinkii iyo wixii faa'iidadii uu sheegay khatiibka ayaa qaybi ku dhaafay hadduu hadlana in la yidhaahdo aamus ma ah dhibkeeday leedahay dadka qaarkood baabac intay iska qaataan iska dawarsada kuwaa waxa saxayo aamusinaya oo fadhiisinaya khatiibka saynu arki doono marka qofkani jumco ma laha haddii la yidhi ajrigiibaa ka yaraanaya laakiin jumcadiisi waa baail culimada cidina may odhanin oo ha soo celiya maaragtay salaaddii duhur lama odhanin haddii aamusiin ay noqonaysana ishaara noqonaysa ishaara in sidaa loo yaro ishaaro oo aan aan si um, hadal aan kale aan la gelin in loo far gacanta iyo loo yar ishaaro dameer baa lagu shabahay qofkan khatiibkii oo khudbadii wada hadlaya ee maaragtay waxun wadwada waayo dameerku had iyo jeer markaa uu kutubta sido ma garanayo nuxurka iyo faa'iidada iyo khayrka ku jira waxaanu xambaarsan yahay midda kale waa waa balaada nooc waxa weeye aan firfircoonayn qofka marka laga warramayo caqli xumaantiisaa dameerkaa lasoo qaata sida qur-aankuba yuhuudda ugu shabahay waaya ilaa aamuso jumcada ijmaac buu soo naqilay ibnu cabdilbar aanay culimmada isku khilaafsanayn waxaa arrintan laga soo istisnoonayaa imaamku inuu la hadli karaaba u bannaan qofkii uu wax ka dareemo sidaynu axaadiidta soo socota aynu ku arki doono hebelow tuka iyo hebelow dadka ka fadhiisa iyo hebelow saayeel iyo isaga waa la ogol yahay in lala hadlo iyo isagu inuu dadka ka la hadlaba waxay culimmadu isweydiiyeen buu ku leeyahay ciddii markaa aan khudbadda maqlayninba ama wuu dhegalaa yahay ama dabadaabu jooga ama mikrofoonkii baa ka go-ay qaarkood way qabaan inuu iska hadli karo dee wuxuu dhagaystaba ma hayo qaybo kalena waxay leeyihiin sida asalka ahay waa inuu dhegaystooo dadka kale maqlaya iyo intuu mashquulin lahaa taasaana saxa mujalladkanaa dhammaanaya matnigeenu yar badin wa jaabiri radia allaahu canhu qaala dakhala rajulu yowma aljumuca nin baa soo galay maalin jumca iyadoo nebigu khudbadii wado wannabiyu yakhtub sala allahu calayhi wasalam iyadoo nebiguna khudbadda uu akhriyayo faqaala markaa nebigu waxau ihi sallayta waa ficil aad arkaysa calaamatulistifhaamka ka dambeeyaa wuxuu muujinayaa annahu qad xudifa minhu xarfu listifhaam macnaheeda waxa wey asallayt war ma tukatay salaaddii taxiyatulmasjidka laodhan jira salaata masjidka qaala laa me maan tukan qaala markaa nebigu waxau ihi qum kaco fasalli tuko rakcatayn muttafaqun calayh istaagoo laba ragcadood tuka buui saasuu nebigu u irshaadiyey u toosiyey calayhi salaatu wasalaam waxa xadiidku uu muujinayaa labada ragcadood ee salaanta masjidku inay aada u adag yihiin oo xataa laga horraysiiyo dhagaysigii jumcada iyaga laga horraysiiyey waktigooda amarkani ma tusinayo waajib waayo nusuus kale oo maaragtay tilmaamaysa qofku inaanay labada ragcadood waajib ku ahayn ay sunno yihiin ayaa badan dhowr xadiid oo ay ka mid ahaayeen nimankii nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidka ugu yimi isagoo cilmiga ku akriyayo laba fadhiisteen midna dhaafay way iska fadhiisteen una taxiye may tukanin nebiguna mu odhanin kaca waay waxaynu ka faa'idaysanaynaa haddii aada isilowdo aada fadhiisato taxiyatulmasjid kumay dhaafino waad kici markaad xusuusato waad isxusuusatay un dee waad kici oo waad tukan ama qofkaa kuxusiyo wuxuu ku uhi hadda labadii ragcadood maad tukanin waad tukan doontaa khaiibku inuu la hadli karo dadka oo sixi kara saynu hore usoo sheegnay ayaa halkana laga faa'idaysanaya qowlka raajixay waa kaa wey aimada qaarkood waxa ay ku tegeen sida maalig abu xaniifa in qofku marka uu soo galo masjidka iyadoo khudbadii uu akhriyay khatiibku aanu labada ragcadood tukanayn waxay usoo daliishanayaan qowl allahi tacaala waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa waansituu laakiin aayaddu waa caam xadiidkana khaas buu ka dhigaya in la tukan karaa raajixa wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yaqra'u wuxuu ku akhriyi jiray fii salaati اljumuca salaada jumcada suurata aljumucati wاlmunaafiqiin wa suurata almunaafiqiin labadaas suuradood buu ku akhri jiray ee isku xiga rawaahu muslim walahu waxaa u sugnaaday muslim can الnucmaan bni bashiir radia allahu canhu qaal waxaa saxaabigaa ka warinaya kaana yaqra'u fi lciidayn nebigu labada ciidood wuxuu ku akrin jiray waa fi ljumuca iyo labada ragcadood jumcaha sabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu alghaashiya labadan xadiis waxay tilmaamayaan labadii ragcadoode jumcaha suuradaha hadyigii iyo dhaqankii nebiga ah ee lagu akriyayo waajibnimo maaha laakiin waa sunanimo iyo sida afdalka ah qofku qaar kale wuu ku akri karaa laakiin dhaqankii nebiga iyo sida afdalka waa sidan wey waaya mararka qaarkood wuxuu ku akriyayay suurat ljumuca iyo suurat lmunaafiquun mararka qaarkoodna waxa uu ku akriyaya sabixismo iyo iyo halataaka xadiid lgaashiya waa ciidaha iyo jumcaha marka khatiibkii waxa uu heli karaa in uu ku akriyo kuwa mararka qaarkood haddii dadka ay ku dheeraanayso ama saxmadii jirto ama ay daalaan barhkood waa ku akhrii karaa wuu sulalo kale u qaadan karaa laakiin ina inuu u badnaa nebiga hadigiisu sidan ayaad ka arkaysa waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa in lala jahrayo waa salaadaha maalintii lala jahray ka mid tahay jumcada iyo ciidu way maqlayeen asxaabtu ridwaanulahi calayhim iyadoo nebigu akhriyaya calayhi salaatu wasalaam jahrigiina waa u daliil in jumcadii kor loo qaadayo munaasabatu suurati aljumuca iyo suuradahan eh, sababta ugu soo munaasabeeye nebigu ayuu intaa sharxaya suurad walba haddii munaasabada loo raadiyo mid bulaa munaasabadii ma jirto laakiin suurad waliba munaasabadeeda way leedahay afartaas suuradood buu markaa nuqdaadaha dambe kaga warramayaa ku habboonaanta ay ku habboon yihiina nebigu u qaatay daraaddeed wa can zayd bni arqam radia allaahu canhu qaal salla annabiyu sala allahu calayhi wasalam alciid ciiddii buu nebigu dadka tukiyey ciiddii buu tukaday uma rakhasa fi ljumuca maalinkii jumcaha ayuu ruksad bixiyey waaya ruksad buu bixiyey faqaala wuxuu ihi man shaaa qofka doona an yusalliya inuu tukado oo jumcadu yimaado falyusalli ha tukado kii kalena hadduu doono xaafadiisii a iska joogo maalintaa jumcayu imana riwaayo kaleoo cadaa ibnu abi zubayr waxa ay tilmaamaysaa sallaa fii yowmi ciidin maalin ciida buu nebigu dadka tukiyey fii yowmi jumuca waa ciid iyo jumco isku dhacay awala nahaar maalinka kelinkiisa uma ruxnaa ila ljumuca falam yakruj ilayna waa ninkaa isagaa weeye waa eh, ibn abi zubayr fasalaynaa waxdanaa fadakarna dalika libna cabaas faqaal asaabu sunna eh, xadiidku waa daciif laakiin marka la eego shawaahiddiisa oo ilaa kuwa uu ku tiriyo saddexdaas ama khaasiyaasha isku biiray kolka la eego yartafic min adacfi ilaa darajati alxasan ligayri eh, xasan ligayri kaysa uu kor buu usoo kacaya macnaha heer lagu daliishan karo u soo gaarhaya muhim waxa iska banaan oo jaa-isa ah, haddii jumco iyo ciidi ay iswaafaqaan oo ciiddu ay gasho maalin jumcaah dabeedna ciiddii lagu tukado jamaca halkii dadku ay jumcada isugu soo noqon lahaayeen waxa ay xaq u heli karaan inuu duhur duhur ay iska tukadaan oo xaafadahoodii duhur ay isaga tukadaan xadiidku taasuu ka warramayaa laakiin dadka jumcadii waa loo oogi doonaa imaamku wuu oogi doonaa kii ka maqnaanayaabaa ruqsad la siiyey laakiin jumcadii lama daynayo oo lagama tegayo jumcadii waa rakhasa marka kii doonayaa unbuui man shaaa an yusalliya falyusali annagu waanu jumcaysan doonaae jumcadii kolle waa la ogayaae kii doonayo maanta iskaga maqnow ilaa muhimmaddii jumca la isugu imanayay oo jamicii waxisu sheegidii ciiddii baa lagu qaatay oo baraaqii la isku siiyey bal ina jumhuura alfuqahaai laa yarawna suquuطa salaati اljumucati bisalaati اlciidi ida ijtamaca fii yowmin waaxid jumcadii ma dhacayse waa la oogaya saasi waa laga ogaya lakin qofkii doonaa ka maqnaan karaa arrintaasi baa xadiidkaasina uu maaragtay xus nebiguna waxa uu xusay calayhi الsalaatu wasalaam riwaayadaa kale abi hurayra uu warinayo wainaa mujamicuun annagu asxaabtu la hadla wuxu uhi maanta waxaa kulmay laba ciidood oo ciiddii jumcada iyo ciiddii kale weyneyda sanawiga ahayd qofkii doona way ugu filanta ciiddu jumcadii way kaga filantay lakin anagu jumcadii waan tukan doonaa marka waa rukso majmuuca laakiin aan jamiic ahayn macnaa dadkao dhan ma kala wada tegayaan waxa weeye fardigii doonaa la fasaxaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi إذا صلى أحadكم الجuمعة dad yoo miskiin hadduu jumcada tukado falyusalli bacdaha arbacan jumcada kadib afar ragcadood oo raatiba ha tukado rawaahu muslim afar ragcadood oo jumcada ka dambeeya ha tukado waay maxay sunayaal leedahay buu xadiidkani ka jawaabayaa salaadan jumcada sunayaal rawaatiba afar bay leedahay ka dambeeya afar ka dambeeyay leedahay imaamu axmed waxa uhi in shaaa salla ragcatayni wain shaa sallaa arbacan wain shaa salla sittan faayuhaa facala faxasan walkullu kaana yafcalu laba afar lix intaba uu tukaday nebigu jumcada kadib laakiin ma sugnin laba ragcadood ama raatibo ka horeysa jumcada oo ku gaara may soo aroorin bay iyada leeyihin waaya madhabta shaaficiyada qaarkood malaa iskuma wada waafaqsana iyagube eh. ayaa waxay qabaan in la tukan karo laba ragcadood oo ka horeeya jumcada iyadoo looga qiyaasanayo duhurkii duhurk duhurka halkiisii unbay ku jirtaa dee duhurkii kuwii uu lahaa un labaha la tukado kale ibnu xajar rabcubaariga markuu baabkan sharxayo waxa uu soo arooriyaa ehm, xadiid xasana halkii xadiidku ka ahaa bayna kulli adaanayni salaatu liman shaa laba adaanoo walba waxaa u dhaxeeya salaad qofkii doona xadiidka caamkaa ah haddii loo cuskan lahaa waa kuwa qaarkood ka dooday dee labada adaanuu nebigu sheegaya waa adaankii aqiimidda ah. marka adaankii aqiimiddii dee labada ragcadood kii adaankiiba way ka horeeyaan waay marka isagu wuxuu soo arooriyaa riwaaya xasanoo sheegaysa qabla kulli salaatin mafruudatin ragcataan salaad kastaoo farala laba ragcadood baa ka horeeya marka la idhaha salaad kasta oo farala riwaayadaas marka la qaato xasanka ah oo taa kale dariiqo kale oo barbar taalla ah in la tukan kalaa laga qaadan karaa buu leeyahay almuhim sida axaadiidtani rawaatibta kale ay u adkaynayso uma raatibo khaasoo kusoo aroortay ma jirto taa bacdiyadaa mooyaane وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له معاوية سائب كول إذا صليت الجمعة وارمركة جمعتك فلا تصلها بصلاة صلاة كحرر حتى تتكلم شيرود هذا الشهر أو تخرج أما بحضه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمرنا بذلك أرن تاسون فري أمرنا بذلك تاسون فري tii buu fasirayo allaa nuusila inaanaan ku xidhiidhinin salaatan bisalaatin salaad salaad inaanaan ku xidhiidhin salaad farala mid sunnaa xataa natakalama jeeraanu hadallo aw nakhruja ama halkii aanu ku jirno ku tukanay aanu ka baxno rawahu muslim rawaatibta marka la tukanayo in xoogaa dikriya lagu kala fasliyo sunnihii iyo faralka ayaa halkan ay tilmaamayaan maaragtay ayuu xadiidkani xusaya oo xadiidku mar hadduu mucaawiyaha ha sheega laakiin uu yidhi nebigaa nafray waa marfuuc xadiidku muslimna wuu kusugaya waa saxiix marka waxaa loo daliishanaya laba arrimood ta hore weeye inaan la isku xidhiidhin sunnaha iyo faralkee faasil uu jiro ila salaadii in la kordhiyaaba kacaamaday maanta ugu horrayse masaajka kula soo galaa lix buu qaadan be markaad afartii iyo labadan isku daba qabato waa mid midda kale loo daliishanayaa waxa weeye culimada barkood u daliishadaan halkii ay ahayd inuu qofku marka uu sunno tukanayo meel kale u kaco sidaynu ku arki doonno xagga dambe inay u bannaan tahay haddii uu hadal iyo dikri akhriyey faralka ka dambeeya inuu halkaa lafteeda ku tukan karo oo midkiin ha bedelo goobtuu ku tukaday marka uu sunnaha u kacayo meel kale ha ku tukado waxaa taa la mid noqon karta haddii faasil uu jiro oo hadal lagu kala fasliye dikri baad akriday marka halkii baad ku tukan karta ah, xataa natakalama aw nakhruja inaad baxdo gurigii u baxdo ama goob goob kale aad bedelato ama aada hadasho marka faasilka salaada sunnaha iyo faralkaa waxa udhaxaynaya uu noqon karaa ficil qowlna u noqon karaa waa xadiidka ay dariishadaan wey qaala alculamaau lowlaa ataxawulu lisalaati naafilati can makaani salaati lfard kaasa waliba sii fadli badan inaad halkaa u yara agbedelat ficil ahaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi isagoo weli inoo wada tacliintii iyo axkaamtii maalinka jumcada fadliga badani uu lahaa man iktasala qofka maydha uma ata aljumuca jumcadii yimaada fasallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray tukada uma ansata dabeetana aamusa xataa yafruqa alimaamu min khudbati ilaa imaamka uu khudbadiisa ka baxayo uma yusaliya macahu imaamka la tukada qufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa baynahu wixii isaga u dhaxeeyey wa bayna aljumucati alukhraa iyo jumcadii hore uu soo dhaafay inta u dhaxaysa wixii dembiga dhacay baa loo dhaafi wa fadlu alaaati ayaam iyo saddex maalmood oo dheeraada toddoba cisho iyo saddex cisho toban cisho dembigii ka soo dhacay laga salabayn fadliga weyne laga helayo jimcada iyo shuruudaha ku xidhan ayuu xadiidkanina tilmaamay dembi dhaaf baa laga helaya dembi dhaafkana wax ka weyni ma jiro macnaa kufraanu dunuub in qofkii dembiga laga salabeeyo wax dhan weyn aada iyo aada weyn qofka muuminka agtiisa qofkii wuu maydhay jumcadii buu yimi salaad wixii uu karayay buu tukaday wuu aamusay imaamkii buu la tukaday toban cisho oo dembi dhaaf u helay jumcadii kalena saas u sameeyey toban kale marka wuxuunoo laga tirayaa un kolba wixii kasoo dhacay wiika ayaa ilaahay kaga salabaynaya amrigiisii baa barakoobaya ajrigiisii baa badanaya akownkiisii baa khayrku buuxinaya marka waxyaabuhu tusinaya xadiidku ayaa uu ka mid yahay dhowr arrimood maydhigii inuu fadli badan yahay inay jaa'is tahay maalinka jumcada in la tukan karo salaadihii xataa waktigii la diiday waktiga la diiday wuxuu ahaa cinda zawaal marka qoraxdu bartamaha taagan tahay waktiyaashii la diiday bay ahayd salaada sunnaha maalinka jumcaha waa la tukan karayaa mumayisaadkiisa iyo waxyaabaha ula gooniya ayaa uu ka mid yahay uma ansata haddii loo daliishan lahaa labadii ragcadood jimcaha ka horreeya xadiidka ee uma ansata aamuso ah, marka uu fuulo khatiibkii ile khatiibka waxa uu ka bilaabmayaa dhegaysigiisu markuu fuulo mimbarka ayuu ka bilaabmaya ilaa imaamku uu khudbadda ka baxayo wuu aamusay oo muu hadlin waa la tukaday oo iskamuu tegin ilaa way dhici kartaa intube sida asxaabtii ka cararay nebigoo taagan calayhi salaatu wasalaam way dhici kartaa qofku inuu baxo fadligii heli maayo waa inuu la tukadaa ufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati اlukra wafadlu alaaata ayaam marka maalinka jimcaha maydhigiisana dee xukunkiisa hore aynu soo marnay ah, xagga hore aynu kusoo qaadanay inuu yahay sunno aada u adag culimada qaarkood ba waajiba ku sheegeen laakiin nusuusta saarifka ee waajibnimada ka duwaysa hore aynu usoo aragna waman iktasala falguslu afdal baynu soo maraynay qofka maydho maydhigaa fadli badan waxay kaleynu ka fahmaynaa xadiidka in jumcada khatiibka laga soo horeeyo oo aan laga dambaynin aan laga dambaynin salaa qofku had iyo jeer haddii aanu qur-aankii akhrii karaynin inaanu dee dhakoolin uu intuu dooyayste inuu kolkuu xoogaa yaro dikriga akhriyo iyo saliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolba istaago intaan la adaamin uu kolba salaa tukado kolba salaa tukado kolba salaa tukado samayaasha aad bay ugu wanaagsanta ma xataa hadduu qur-aankii u akriya ku yaro daalo inuu salaadii u kaco laakiin waxaan meesha qabanin oon iyada bannaanayn oo hayru jaa-is mar hadduu khatiibku halkaa fuulo dadka qaarkood baa kolkaa isaga ka casalaa amaba markuu hore u yaro fahmi waayo waxaanu akriyaya af carabigiisa inay waxba ka garan waayo salaad iska bilaabaya miyaana laga iibinaya ohanaya salaada dee kol haddaan tiisii fahmi weyn annagu maanu tanun tanaan kari karayaa markaasoo kale khaiibkay tahay inuu idhaahdo iska fadhiiso iska fadhiiso kii soo galay mooye kolkaa salaad soo busqiciyey gorgi buu leeyay iska fadhiiso waaya aamuska waajibnimadiisiibuu xadiidku sii akidaya waxyaabaha xadiidka laga faa'iidayay ka mid tahay ma xukmu liihaari fi lqura qofku dee markan uu sii sugayo meel buu fadhiyaa dabcan intuu ka kaco dad kale fadhiista ma odhan karaa ha iyo maya labadaba waayi waa maaragtay culimadu ay ku tegeen laakiin sida fadliga badani waxa weeye meeshii fadlila dee in loo tartamo in loo tartamo qaarkoodna waxay leeyihin hadduu qof weynyo ama qof mas-uulay oo la ixtiraamayo ama shaqaalihii masjidka iyo ciddii dee halkan hore xaq u lahayd wuuga kici karaa oo shayga qurbada ilaahay loogu dhawaanayo mararka jaanis jiro ama qofka lagaga sii muhiimsanya tixgelinteeda waa leedahay waayo caaisha radia allahu canha meel ay u diyaarsatay nafteeda in lagu aaso oo gurigeedii ahayd oo nebiga barbarkiisa ahayd ayaa markuu cumar shahiiday radia allahu canh ayaa uu ihi caashaha lay weydiiyey halkaa laygu aasee waa ti iyadu iska horumaray halkaa cumar taydan u sheeku halkaa ku xusayaa fawaaidka faa'iidada labaad in mafaarishta tijaadaha la dhiganayo halkii reer magaalka uu soo galay iyo masaajidka jumcaha inaanay bannaanayn bu fahada manhiyun canhu bal muxaramu biitifaaqi lmuslimiin malaha itifaaqa qayb baa wax ka qabsee wahal taslixu salaatu fii dalika almafruushi fiihi qowlaani lilculamaai liannahu qasama buqcatan fi lmasjid heerkaasaaba gaadsiiyeen hadduu meel sijaado digto salaadu ma ugu ansaxaysa maadaamu dee meel ka waageertay uu iska qabsaday dhulqabsi kol hadduu booscelis ku sameeyey maya iyo haa labadaba waa yidhaahdeen adigu almuhim waxa la doonayo ee lagu tartamayo masaajidka marka loo soo kala horeynayo maaha sijaayadaha iyo cumaamadaha ee waa dadka shayga meesha ku tukanaya ee camiraya ee asbaqiyada leh ee la dhiiri gelinaya sijaayad iyo cumaamad maaha ee waa bani aadamka tukanaya marka hadduu bani aadam yimaado meeshii sijaayadu waa iska harhaysaa bacdulculamaa eh, waxa ay qabaan inuu qofku dhigan karo laakiin ka kalena xaq u leeya inuu iska laabo macalasaf hadday luntana dee uu iska bixin ila waa maal ku dhacmay waa garqaadkii fiqiga kaasi almuhim eh. waxa wanaagsan si aan dadku isu dhiganin si aanay nuxurka iyo xikmaddii tartankan laga lahaa meesha uga bixin inaanu qofku waxba dhiganin ee soo dadaalo una halka ugu horeyse bannaan uu maaragtay ku dadaalo masaladaa kale masale caqiidaa buu taxliilinaya oo qadarka la xidhiidha halkaasuu kala baxayaa ah, fasallaa maa qudira lahu qadarka iyo baabkiisu sharxayaadaasii baalaca wacan abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama dakara yowma aljumuca maalinka jumcaha buu sheegay rasuulku faqaala wuxuu uhi fiihi saacatun jumcaha waxa ku jirta saacad laa yuwaafiquhaa cabdun muslim ma waafaqo qof muslima wa huwa qaa'imun yusallii isagoo taagan oo tukanaya yas'alu allaha ilaahayna wax weydiisanaya caza wajal weynaayo wanaagsanaaye shay-an wax weydiisanaya ilaa acdaahu llahu ilaa acdaahu iyaahu qofkaasi ilaahay wuu siiyaa wixii uu weydiisanaya mar hadduu saacaddaa waafaqay wa ashaara biyadi gacantiisu ku tilmaamay yuqaliluhaa isagoo yaraynaya marka had iyo jeer shayga la yaraynayo waa si yuuban baa loo sheegaa muttafaqun calayh fii riwaayati limuslim wahiya saacatun khafiifa waa saacad yar buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam nuxurka iyo faa'iidada iyo miisada iyo dheeraadka uu leeyahay maalinka jumcuha baa halkan xadiidkani uu sheegay waxyaabuu la fadli batay bay ka mid tahay inay ku jirto saacatu rijaada saacatulijaaba meelaha lagu rajo badan yahay ayaa axaadiidtan soo socotaana ay sheegi doontaa marka faa-iidadeedu waxa weeye saacatu saacatulijaaba qofka isagoo daakirahoo dikri wada oo aan cabas iyo lahwi iyo bilaa macno ku jirin qofka waafaqa wixii khayraha ilaahay uu ilaahay uu ka doonayo adduun iyo aakhiro waa calatuul fooda ayuu ka helaya laa yuwaafiquha cabdun muslimu wahuwa qaa'imun yusalli yasal allaha caza wajalla shay-an isagoo tukanaya isagoo tukanaya marka haddii xataa aanu tukanayn adkaartii kala wado khayr uu ku jiro ilaahay wuu siin doonaa saacaddaasi ma badnay way koon waxaa loo qariyey wixii loo qariyey laylat lqadri fii ramadaan tobanka dambe waxaa loogu qariyay habeenka oo dadku inuu wada dadaala janiskana waa janis qaaliya si aan isaan ku habboonayn la dayaco weeye daqiiqad ka mid ah marka inuu qofku intaa yar un ka eegto ayaa la diidaya haddii loo sheegi lahaa waa saacatun khafiifa in yar wey bal aynu kuwanna eegna aahaartan dambe wa abi burdata can abiihi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waan maqlay yaquulu isagoo le hiya maa bayna an yajlisa limaan waxay u dhaxaysaa markuu imaamku fadhiisto mimbarka ilaa an tuqda salaa iyo inta salaada la dhammaynayo markuu imaamku salaada ee mimbarka fuulo si uu khudbadii dadka ugu akriyo iyo ilaa inta laga gaadhayo dhammaadka salaada macnaa waa labada khudbadood iyo labada ragcadood rawaahu muslim markaa waxay isku beegmaya tukashadii aad tukanaysay ama khudbadii aada dhegaysanayay iyo saacadda warajaxa aaraqudniy waxa uu shaygaa sheekhaas min ahli اljarxi wtaqdi min ahli اljarxi watacdiil ka mid ahaa waxa uu leeyahy annahu min qowli abi burda abi burda ayuu hadalkiisii ka mid yahay buu leeyahay hadalkii rasuulka maaha salى اllahu alayhi wasalam wa fii xadiidi cabd llahi salaam cinda bni maaja riwaayada ibnu maaja ee uu warinaya cabdillaahi ibnu salaam waxay tilmaamaysa wa can jaabirin cinda abi hurayrata wanasaa'i labadaa saxaabi oo iyagu sunanka riwaayadooda ay ku sugantah waxay tilmaamayaan annahaa saacaddaas maa bayna salaati alcasri ilaa quruubi shams salaada casar ilaa qorax dhaca ilaa laba saacadood baa lagu qiyaasi karaa intaa wey waqad ikhtulifa fiiha waa la isku khilaafay buu sheekhu ibnu xajar calaa akara min arbaciina qowlan in ka badan afartan qowl bay culimada islaamku isugu khilaafeen saacatulijaaba halkeeday ku jirtaa amlaytuhaa waxa aan ku yeedhiyey oo aan ku eh, isku daba taxay fii sharxi lbukhaari bukhaari sharxiisa kitaabka fatxubaarigaad ka eegi marka waxaa ka muuqanaya halkan daliil gaara oo saxiixahoo sariixahoo ku cad in aanu jirin ayaa maaragtay halkaa ka muuqanaya waaya oo daliilka saxiixahina waa hayru sariix ka saxiixina waa hayru sariix ah, markaa sidaa darteed baa ikhfaagii halkiisii inuu yahay labadaa riwaaya ugu dhawaa taa horena waxay noqotay mawquuf cala saxaabi tan dambena waxay noqotay mid aan sanadkeedu qawi ahayn sidaa darteed bay culimadu isku khilaafeen وأma bعd الcصr fahuwa akhiru النahaar wa huwa khitaamu أcmaali النahaar wاljawaaئز tuwaزac وtucطى fi akhir الcamal qaal salى الlahu عalayه waslm acdu ajiila ajlahu qabla an yajifa calaq waligaa qaarkood baan armi casarka ugu sii dhowdahay waa waktigii dee uu rasuulku tilmaamay salى الlahu عalayhi wasalam in malaa'igta ilaahay ay isbedelayso iyada oo warbixin qaadaya kuwii maanta joogay casarkii bay tegayaan waktigii warbixintae camalka la rafcinayay ayaay noqotay laakiin almuhim waa in maalintii o dhan qofku uu dadaalo gelinka hore iyo gelinka dambe aanu jaaniskaasi dhaafin dalxiis iyo bilaa macno waa inaanu ku dhaafin sida dad badani ay u qaataan jimcaha maalin qofku laga fidsado oo maaragtay cibaadada uu yaraysto oo dhul badan meeraysto oo hadduu saa u qaato qofku janiskaa wuu lumiye saa darteed aqwaasha faraha badan ee sheekuu sheegay afartanka waxba in la isku mashquuliye maaha sirta loo qariyay bay tii dhuula nahaar maalinka dhammaantii inuu qofku dadaalo wacan jaabirin radia allaahu canhu qaala madati sunna sunnuhu waxa uu ku tegey buuhi jaabir anna fii kulli arbaciina afartan kastaba afartan qof oo kasta fasaacidan iyo wax ka badan jumucatan jumca ayaa ahaatay ana jumucatan jumca ayaa lagu leeyo dusha ka saaran fii kulli arbaciina fashaacidan afartan qof iyo tiro kastoo kasii badanba rawahu daara qudniyu biisnaadin daciif xadiidku dariiqo kastoo uu kusoo soo aroorayba waa daciif weeye waxa uu wax ka odhanayaa xadiidkani ama wax ka sheegayaa maca kownihi daciifan ilaa sheekh horuu kugu soo sheegay axaadiidta culculus mutawaatirkaiyo sixaaxa ah baabka ayuu gundhig uga dhigayaa xaggiisa hore kuwa yaro liita ee daciifkaana xagga dambu marinaya marka xaggii cadadka oo aynu xalay wax ka soo nidhi ayuu xadiidku wax ka odhanaya jimcada intee tukan kartay ku waajibtaayee ku guntantaa marka xadiidkan daciifka afartan buu sheegay qolyaha qaarkoodna afartankaasi iska qaateen oo daciifkaasay dugsadeen khilaafka culimada hore aynuu soo ishaarnay waxa ay ku tegeen imaamu shaafici iyo axmed afartan wax ka yar inaanay jimco tukanayn ah, annahu jamaca bilmadiinati wa kaanuu arbaciina rajula waaya imaamu maalik waxa uu ku tegey labiyo toban xadiidkii saxiixa aynu soo marayna xalay ah, maaragtay muslim ku sugnaa min xadiidi jaabir bni cabdillaahi ayaa uu qaadanaya wuxuu leeyahay de haddii labiyo toban wax ka badan un ku guntamayso labiyo toban ku guntamayn miyaanu nebigu xal keeneen ama aanu idhaahdeen jumcadaydin may ansixin qoliyii halkaa hor fadhiyey uu tukiyey abuu xaniifa isagu xagga kale uu sii raacay oo waxa uu leeyahy jumcada nuxurkeedu waxa weeyaanu jamac in jamac lagu tukado marka intii jamac noqon karta saddexda qofa jamac tukanaya jumcana way tukan karaan halkaasuu marayay wakhtaara jamaacatu minhum alqaadi abuu yuusuf saaxibu limaam abi xaniifa wa shaykhu lislaam wabnu lqayim ilaa annaha tacaqidu bialaaati بثaلاثة إmam وmstamiعayn اثnayn وhada nas الإmam أحmed qala cabdالحq laa yثبت في الcadد xadيiث وxakى النawwiي وغayrه إجmاع الأmة عlى اشhtiraaط الcadد وأنha laa taصix min munfarid وأna الجamاcaةa sharط لصxaته marka almuhim waxaa la isla waafaqsay in jamac lagu tukanayo jamacaasi intuu noqonaya tiradiisa numberka jumca ay u guntamaysaa waa kee xadiis markaa cayimaya muu soo marin dee si guudun baa loogala baxay kii labiyo tobanka aynu soo maraynay xalaytana bidalik baa midhka laysla waafaqsany sidaa imaamu nawowi sheegaya ee ummaddu ay ku ijmaacday jamaca ishela waa inuu jimco tukado jamaca ishela ee kolkii horeba salaatuljamaaca oogayay markay wiiggii gaadhana midkooda ugu aqoon rooni waa inuu is hortaagaayo wacdi khaas ahoo kii khudbaddaa uu siiyaa oo nidaamkii khudbadda aynu soo maraynay leh qowlkaa uu sheekhu sheegay imaamu nawowi in lagu ijmaacay oo jamcii salaaba uu tukanaya unbaa ugu wanaagsan oo aan la dayicin وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ilaahay buu dembi dhaaf u weydiin jiray rasuulka mu'miniinta ragga iyo mu'minaadka dumarka ah kulla jumucati jumco walba rawaahu lbazaar biisnaadin layin bazaar baa wariyey sanad miskiin ahoo maaratay layin dabacsan sanad jilicsan oo aan waxa uu xadiidkani wax ka sheegaya marka waa arrin la gudban khatiibke eh. kolka uu khudbadda akhriyayo in aanu ka tegin u mu'miniinta mu'miniintii u wacdiyey kuwii hor fadhiyey waa kanoo wacdigii buu ujeediyey quluubtoodii wuu baraarujiyey waxyaabuu ku baraarujinayay ka mid tahay inuu dareensiiyo inta hor fadhida inay leeyihiin intoodan wada fadhida tol ka ballaadhan oo mu'miniin la isku idhaahdo caalamka oo dhan ku wada nool marka wixii dhibaato haysta inuu duceeyo marka xadiidku daciifa ahaado laakiin eh, guud ahaan mu'miniintu aadaabu ducaa bay ka mid ahay in qofku uu u duceeyo walaalihii jirtaa qur-aanka inka akhri markii qaxdiga iyo abaarku ay jireen nabiga layidhi loo duceena de waa kii muminiinta ducadii u duceeyey ilaahay ku waraariyey wacan jaabir bni samurata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam kaana fi lkhudba yaqra khudbadda dhexdeeda wuxuu akhriyi jiray rasuulku aayaatin min alqur'aan aayado qur'aana buu akhriyayay yudakiru nnaas dadka ayuu baraarujinaya waaninaya rawahu abu daawud wa asluhu fii muslim muslim buu asalkiisa ku suganya ina fi ljumucati saacata laa yuwaafiquhaa cabdu muslimu yas'al اllaha caza wajala shaya ila acطaah الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة وعلى المأموم fatamiinuhu ka ducaai culimada qaarkoodna waxaabay ku tegeen ducaynta muminiinta loo duceeyo in ay tahy waajib ah, kuwooda cadowgu haysto inuu ilaahay ka furfuro kuwooda jihaadaya inuu ilaahay uhiiliyo kuwooda faqrigu haysto inuu ilaahay ka dulqaado kuwa cudurku haysto eh, dhibkana inuu ilaahay un ka dulqaado u baryo dheeftana inuu ilaahay muminiinta usoo jeedo oo maaragtay taasina waxa ay tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uhi man lam yahtam biamri lmuslimiina falaysa minhu waa inuu qofkii muujiyo inuu ku fikirayo dadka muslimiinta ah iyo xaaladooda ila waa laba imtixaan dadka caalamka ku noola muslimiinta ah qaybina waa inuu dareemaa qofku walaalihiisa kale caalamka ku nooli inay yihiin jirhkiisii un jirhkaaga abraaqsiisa oo lugi taallo filistiin lugina ay taallo ciraaq maxaan ku idhaa gacanina ay taallo afghanistan ishuna ay taallo meel kaleo iyaduna oo dhibaatay marka inaad dareento wey inaad wada xanuunsanayso ad u baahan tahay inaad ilaahay barido si uu maaragtay ku eh, caafiyo dadkana way imtixaanayiin caalamka ku noole qaybina waxay ku imtixaananta inay barwaaqaysan yihin oo barbaraadna ay qaadayaan qaybina waxay ku imtixaananta in balaaya ku ooganta balaayooyinka caalamka noocyadeeda kala duwan marka kan barwaaqaysani isaga qudhiisu imtixaan buu ku jiraa ay dhicina karta intoo isaga waxaan laga wareejiyey inka kale lagu soo leeadooda la dhaafiyey inay suuragalta marka haddii aanu wax kaloo ku tarayaa jirin naf maal ducada aayadaha qur-aanka iyo ducadana saa darteed ba arkaantii khudbada culimada qaarkood ay ku dareen inuu qofku ku akriyo aayaad waxna faraya waxna diidaya in allaha ya'muru bilcadl wاlإxsaan waإitaaءi di lqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagi saddexdaa arrimoodna waa la isfaray saddexdaa arrimoodna waa la isu diiday almru wالnahyu oo arrin ay koobsadeen aayaadkaasiba waxaa lagu tilmaamay inuu yahay wacdi yaciidukum bihi lacalakum tadakaruun marka wacdigii waa inuu amar iyo nahyi yeeshaa qur-aanki iyo xadiidki iyo wixii wax amrayay wixii wax nahiyey laga soo qaata aayad qofka macnaha qur-aanka fahmaya iyo ka aan fahmayn mid waliba ajrigiisuu leeyahy oo dikriga uu ka mid yahay qur-aanka ay ka mid yahay tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta uu ka mid yahay salliga rasuulka sala allahu calayh wasalam waxba shardi uma aha inuu qofku fahmayo macnihiisa macnaha ama ha fahme ama yuu fahmine akrintiisa iyo dhegaysigiisa ajrigiisuu leeyahy kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaati waliyatadakara ulu lalbaab aayaddaasina waxay sii muujinaysa inaanu dee qofkii dhegaysanaya isku mid ahayn kii macnaha garanaya wuu dhegaysanaya wuu tadaburaya wuu la jaan qaadaya ka dhici maayo وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال rasuulku wuxuu leeyahy salى الlahu عalayhi wasalam aljumuca jumcadu xaqun waajib waa shay xaqa oo sugan oo waajiboo ku dul dhacay oo lagala xisaabtamaya calaa kulli muslim qof kastoo muslima ah. fii jamaaca inuu jamac ku tukado qof kastoo muslima ah, jumcadu waajib bay ku tahay inuu jamac ku tukado ilaa arbaca afar baanay ku waajibeen mamluuk addoon la leeyihi wamra'atun iyo ruux dumaroo dhadig wa shabiyun iyo ilmo yar wa mariidun iyo kii xanuunsanaya afartaasaa laga dhaafay acdaaru ljumca cudurdaaradii jumcada aynu jumcadii axkaamteedii iyo fadligeedi iyo sirteedii wixii soo qaadana marka waxyaabaha munaasib ay tahy xagga dambe in laga raaciyo ilen tartiibtuu eegayaa baabkeeda ayay ka mid noqotay yaa looga cudurdaarayaa jumcadii yaa cudurdaar uleh inuu ka baqmaado afar buu sheegay qof waa qof adoona iyo ruuxii dumarka ahayd ee dhadigayd iyo ilmihii yaraa iyo kii bukay afarta ah marka addoonkii dee waxyaabaha looga daayaday ka mid tahay mid sayid laydhaa buu shaqay arrinkiisa ku hawlan yahay oo daacadiisuna waajibta inuu ka tala qaato waaya culimadu saasay ku cala maxbuusun calaa acmaali sayidi markaa sheekhani waa diiday oo wuxuu yihi waa tacliilun kayru jayd lianna xaq allahi tacaala awlaa wahuwa daakhilun taxta nidaa marka waxaan arkayaa buu ihi inuu soo hoos gelaya qowl allahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi ljumcati fascw ilaa dikr illah marka sida salaada sayidku aanu ugu diidi karin inuu jumcaystana uguma diidi karo marka addoonku ha soo gala buu ku tegay almariid kii bukay isagana waa ka dhacaysaa jumcadii oo waajib kuma aha liannahu macduuf waanu kari karayn nafna ilahay u xusaaraa kala xisaabtamaa wixii ay karayso maradkana waa si aynu soo xusnayo waxa weeye xanuun qofku aanu fadhigi karayn jumcadii salaadii ma tukan karayo ama khudbadii baanu dhegaysan karayn ama khushuucdii baa ka lumays ama dadku dhibaya waxa laga yaaba da in calooshuba soconayso oo dabeetana haddii uu halkaa tago jumcadii uu noqonayo xaaqin ama xaazin kii la diidee dee isku celinaya wixii maaragtay dhibaya markaasoo kale ha iska nasto waaya adigu waa xanuun aanu eh, maaragtay eh, cibaadadan inuu si fiican oo miyir qabta u guto u diidaya gabadhiina dee waxa ay noqotay iyaduna mid ku hawlan eh, hawshii gurigeeda iyo asfurnaanta waxaase la isla waafaqsanya hadday jumcadii yimaadaan dadkani inay ka ansaxayso weliba ruuxa dumarka ay fadli yeelanayso sabigiiyo ilmi yaraana dee la garayba marka dadkan hadday jumcadii tukadaan yaanay ku waajibinayn bay ka ansaxayso wacan ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuul llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahy naxariis iyo nabadgelya dushiisa ahaatee laysa calaa musaafirin jumuca qofkii socdaalkaa ah jumco laguma leh rawaahu dabaraaniy biisnaadin daciif xadiidku marka loo loo geeyo dariiqooyin kale oo maaragtay lala akhriyayo oo soo arooray heer lagu daliishan karaa buu gaadhaya fi baabi axaadiid ukraa yuqawi biha alxadii yaqawaa biha alxadiid qofkii musaafirka ahaa wuxuu ku biiray dadkii asxaab alacdaaf dadkii cudurdaarka lahaa dadkii cudurdaarka lahaa buu ka mid yahay markaa aanay ku waajibaynin jumcadu laakiin isaguna hadduu tukado dee waa ka ansaxaysa waa ula tukan karaa dadka wacan cabdilaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa waa ida stawaa cala almimbar kolka uu mimbarka ku egaadu isku taago ama fuulo istaqbalnaahu biwujuuhina waxaanu qaabilsiin jirnay wejigayaga rawaahu tirmidi biisnaadin daciif walahu shaahidun xadiidku markhaati xoojinayuu leeyahy min xadiid ibara bni albara ibni caazim cinda ibni khusayma Ah, xadiidku waa daciif laakiin macnaha uu faa'iideynaya waxa weeye aadaabta dhegaystayaasha khatiibku markuu khudbadda akriyayo aadaabta la gudbani maxay ma inay luwadaanba ma inay wax akriyaanba ma inay eh, wada foorasadaanba mise waa inay khatiibka eegaan oo ay la jaan qaadaan shucuurkiisa iyo codka uu kor u qaadaya iyo sucuudka iyo nusuulka iyo erayada uu soo gudbinaya iyo marka waxa uu tilmaamayaa in ay tahay in la qaabiliyo wejiga ile laba arrimoodba un dadku ay foorsadaan iyo in isaga la eego marka in isaga la eegaa fadli badan macnaha uu sheegayaa waa sax xadiidku daciifa noqdo min fawaa'id istiqbaali alkhaiibi wanaxwi waicطaahi اlwaj min almustamic an yanshata alkhaiibu walwaacid wanaxwuhumaa cala alkalaam qofkii nashaata ayuu helayaa manaa qofka dhegaystaha ah, kolba heerka uu dhagaysigiisu gaadhsiisan yahay ayuu noqd ayay noqonaysaa nashaadada iyo firfircoonaanta qofka hadalka gudbinaya hadduu arkayo dadkii dhegaystayaashaha oo ka dhacsan ama lulooday ama wada foorarsaday ama hareeraha eegeegaya dee qofkani ma helayo firfircoonaan oo maskaxdii tuujin kari maayo siday uga dhaceen buu sida uga dhacay hadal yarunbu de waxay kalifaysaa inuu khudbadii soo koodo erey nusuustu kala xulanayay iyo mawduucii uu sida maaragtay miisaaman usoo gudbinayay ma jirayso marka waa qayb muhiima bay ka tahay in dadku ay la socdaan qof istaqbalnaahu biwujuuhina wejigaanu qaabilinayna marka khaiibkii in la eego weeye oo u arkay in la danaynayo la jecel yahay loo bogay wacdigiisa وعن الحكم بن xزم رضي الله عنه قال شhهدna الجمعة جuمعadii baanu goobjoog noqonay مaعa النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka فaqاama wuu istaagay متوkiئا isaga oo cuskanaya عalى caصا ul buu cuskanaya أو qawsin ama qaanso rawaahu أbu dawud والxadيiث xasن darajadiisa iyo تkriijkiisa markaynu eegno waa xasan xadiidku macnaa waa la daliishan karaya waxa uu xadiidkani tusinayaa aadaabta khaiibka inay ka mid tahay annahu yundabu lilkhaiib an yakhtuba mutawaki'an calaa qawsin aw cas inuu cuskan karo ul inuu cuskan karo xikmadda ku jirtaana waxa weeye ana dalika arbatu liqalbi alkhaiibi waahbatu liqiyaamihi waabcadu lahu min alcabasi bibadani wahiya caadaة carabiyaة cinda alkhuطabاء tushciru bilquwati walcizati lilkhaiib watudkilu linqiyaad walidcaan lisaamiciin marka dhaqan dadkii khudabada ahaa ee carabta ahana dhaqan bay uhay qofka khudbadaynayana si kolka loo eego cuskasho way utahay kadegidda iyo fuulidaba si kolka loo eegana waxa uu yahay maaragtay gacmihiisii inuu ama siyaabo kale idhaahdo ama meelo kala qabsado ama si uun inuu ujahismaaday ka ilaalinaysaao arrinkiisu wuu u uruursan yahay wax kasta ha lagu sababeeye waxa weeyaan miduu maaragtay tilmaamay xadiidka waa saxaabigaasi uu ku arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala bacdum yustaxabu lilkhaiibi xamlu sayf ishcaaran biana alislaama inamaa futixa bihi waradda dalika ibnu qayim laakiin in seef la qaato ushuway saalanta seeftu ma saalan oo dadku seef ma wada haystaan Ehm, innaga suufiyaashun baaba seefta qaatee waxa ma maaragtay iyadu mid waarida maaha mid waarida ma aha dabcan seeftu way jirtaa oo dee ah, waa midh ka turjumaya inay dadka muslimiinta awood leeyihiin oo ah, hub bay berigaa hore ahayd akhiirana kolba wixii hub noqonaya un waa midh kasta soo aroori waa usha seeftu sheekhu wuxuu uga jeedaa un inay soo aroortay tahay usha in la qaato laakiin aanay waarid ahayn seef juskaa labaad halkaas ku dhammaaday allahu subxaana wa tacaala aclam